yimaadaa wuxuu ahaa khilaafkii qolada la ydhahdo khawaarijta qolada la yidhaahdo khawaarijta oo waayo nimankaasi waxa ay ka saareen islaamka iyo ahlu tawxiidkaba ee waxaan ujeeda markaa ummadda islaamka waxay ka saareen oo islaamnimada ka saareen dadka ahlu tawxiidka kuwooda ilaahay casiyey kulliyanba oo mar hadduu qofku dembiba kabiiraa ku dhaco waa gaal bay yidhaahdeen waxaanay ku dareen xerada iyo daa'irada kufriga iyo gaalnimada waxayna kula macaamileen sida gaalada loola macaamilo waxayna bannaysteen oo xalaashadeen markay gaalaysiiyeen ee macaasidii iyo dunuubtii ay ummadda ku gaalaysiiyeen inay dhiiggoodiina banaystaan xoolahoodana dhacaan iyaga waxaa ku xigay oo ka dambeeyey khilaafka qolada muctasilada la yidhaahdo oo qoladan waxna way markaa isamna waa ku khilaafsan yihin xaqiiqana waa ku waafaqsan yihin qofku dembiga kabiirada ah ku dhaca adduunyadan waxay yidhaahdeen laysa bimumin walaa kaafir muumin nag ma aha gaalna maaha bay yidhaahdeen maxaa ka dhigaysaa baa lagu yidhi waxay sugeen waxa la dhahaa mansila bayna almansilatayn waa darajad u dhaxaysa iimaanka iyo kufriga ayaanu ku sugaynaa labada kale midna odhan bayna bay yidhaahdeen waxaad moodaa waa maqaam musaanaca iyo iyo waxoogaa sulxi dadka ay la yeelanayaane iyo mujaamale eh xukun daacada kama aha oo ay qanaaco sidan ku qabaan ee waxay leeyihin maaalkaba hadduu dhinto qofkana iminka gaalnimada u diidan yah iimaankana ay ka kaxeeyeen naartuubu ku waaraya khawaarijtay la mid yihiin xunbay diidayaan inay dadka ku dhahdaan wadagaalaad tihiin waxay doonayaan markaa inay iskala macaamilaan kooda dhintana ay iskaga tukadaan kooda kale noolna ay macaamilada islaamka siiyaan kulliba waa ahlunaara waa gaal bay hoosta ka leeyihiin ee adduunyadunbay kula dhaqmayaan intan markaa nimankaa waxna waa ku waafaqeen magacaana isamkana waa ku khilaafeen xaqiiqada markaa maaalka dambana way ku bidcadaa nimankaa ay la yimaadeen khawaarij iyo qoladaa xagga dambe ka raacday muctasilada bidco kalaa lagu radiyey qolo kaloo ahlu bidcaa soo baxay marka kuwa la arkay maxaa la yidhaahdaa almurjia bale murjia la yidhahda markaasi wey murjiana iyaduna khayrna ma laho waxay iyaguna qabaan markaasi irjaa fi luqa waxaa la yidhahda marka irjaa laleeyahy irjaa haddaad noqosho waa wax dib loo dhigay sumuu murjia liannahum akharuu alcamala can aliimaan murjia waxaa loo bixiyey markii ay camalka ka reebeen iimaankii oo ay ka dulhigeen ayaa murjia la yidhi waa saddex kooxood nimanka murjiada la ydhaahdaa qolo jahmiye ah oo waxay odhanayaan iimaanka gebigiisu waa macrifo macrifaduna qalbigay degtaa oo qofku hadduu ilaahay aqoonsado bes qalbiga waxba uma hadhinayo iimaanka waa iimaankii abubakar oo kale bay noqonayaan saasay ku qowlayaan ay odhanayaan falaa taduru maca aliimaani macsiya kamaa laa tanfac maca alkufri daacatu waxay leeyihiin qofka wax kastuu sameeyo oo macaasi ah mar hadduu iimaan leeyihin iimaankiisa waxba kama dhibayso waxay la mid tahay bay idhaahdeen gaalku hadduu alla caabudo oo uu daaco sameeyo muxuu noqonayaa waxay u taraysaa kanna ka waa lamid bay idhahdeen marka qoladaas iyado waa jahmiya sideedaba waxaad ogaataa saddex jiim ayaa walaala ah haba kala qaadi meeshaad ku aragto waa isku mid saddexda jiim maxay yihi aljahmiya almurjia aljabariya haddaad murji aragto waa jahmi jabari aragtayaana waa jahmi jahmi aragtayaana waa murji barta ka bax markaas halkaasay barayaan qolada labaad waa cidda odhanaysa man yaquulu limaan alqowlu biاllisaan waa qowl karaamiya qola karaamiya la idhaha baa jirta iyaduna waxay leeyihin halkan iso may odhan kuwan markaa jahmiyada iyo murji'ada iyo may odhanin qalbiga macrifada qalbiga ay imaananaha oo hadduu qofku macrifo qalbiya yeesho waa u dhantay iimaankiisu maya maya bay le waa carabka hadduu laa ilaaha ila lah maxamed hadduu ashahto ashhadu an laa ilaaha illa ashhadu axmed rasuulullah bes waa u dhamaato waa mu'min ba yidhaahda de munaafiqiinta agtooda waa mu'miniin yaga munaafiqiintu waa waa shahaadadii soo ee kuwa kalena kama darano dee macrifada qalbiga mismo ilahay waa aqoonsany xataa fircoon ma aqoonsanaa qolada nuuxa marka xataa fircoon ma usoo gelaya daa'irada iimaanka iyo maxaan ku dhahdaa markaas iyo iyo ibliis laftiisa ila ilahay waa aqoonsan yihi marka waxaa caqliido baatila weeyaan qolada saddexaad murjiat fuqahaa qolada la yidhaahdo weeyi oo waxay odhanayaan iimaanku waa tasdiiq bilqalbi wanutqu billisaan waa iyadoo qalbiga laga yimaado iqraar iyo ictiraaf iyo rumayn oo qalbiga lagu xidho lagu gunto laguna sugo carabkana shahaadateynki lagu dhawaaqo laakiin iman camalkii baan halkaa raacin soo maa qoladaas waxa weeyaan sida markaasi mashhuurka ka ah markaasi waa bacdi ahlufiqi ka mid ah oo xamaad ibnu abi sulaymaan iyo abu xaniifa saaxibu lmadhabka iyo baas daaqaba xataa iyaga markaa khilaafkooda ahlusunaa khilaafsanya waa iska laftiga iimaankii wayl camalkii waylaasmida qofku waa laasim camalkii la yimaado wuxuu bay leeyihin marka musamaha iimaanku maan camalku ka mid ahayn qolada sheekh abuxaniifa uu ku jiraa waa dhowday iyagu ka maqaalaat isla iyo alfarqu bayn alfirq markaa kitaabka uu leeyahay maxaan ku rahdaa abuxasan alashcali iyo kitaabka markaas leey mutaymiya sharxu daxaawiyada maxaan ku dhahdaa markaas majmuuca fataawaash islaam laba micl anwaarka kitaabka lagu sharaxay kutub badan baa markaa arrintan ka hadlaysa culamadana markaa hore iyo dambaysoba waxay qoreen masaladan waa masale aad yani u shaayka masaa'il kutub badan bay ka qoreen waxaanay caddeeyeen wixii xaqa ahaa waxaanay aad u caddeeyeen faasiqa milliga ah qofka muslimkaa ah ee fiski sameeya murtakibulkabiir ee dembi ku dhacaa waxa weeyaan markaa fasid bikabirati waxaa la leeya waa qof daacada ka baxsan oo fasid ah mumin biiimaani laakiin asalkii iimaanka kamuu bixine waxaa la leeya dhinacaana iimaan buu ka haystaa marka markaa macaasidiisa hadduu ku dhinto toobad la-aanna wuxuu noqonayaa markaasi taxta mashiiat illaahi tacaala ilaahay hadduu doono u cadaaba hadduu doono walihaada qaala naadin sidaa darteed buu naadinku wuxuu yidhi wayabsuqu lmudnimu bilkabiira kada idaa asara bisagiira أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان ويفسق يعني قفك مسلمك مكلفك waxa uu markaa noqonayaa markaa fisqi ayaa lagu tilmaamayaa oo daacada ka baxsan qofkaasoo markaa almudnib dembaabay oo muxuu ku dembaabay dee macaasi buu leeyihi macaasidaasna maxay tahay wuxuu ku dambaabay bilkabiira dembiga weyn buu ku dambaabay fusuuq asalkiisu unin istiqaamada iyo toosnaanta ee laga baxo istiqaamada iyo toosnaanta in laga baxa weeya taasuu ku dambaabay waljawrna waxa uu yahay jawrka waa qofkii markaa yani ku dhacay jawr ee ka baxay istiqaamadii iyo toosnaantii sidaa darteed baa caasiga faasiq laga odhanaya kabiiradana macaasi waxa weeyaan la yidhaahdo dunyada kabiirada ahi ma waxaa la odhanaya waa macduud waa wax kowiya laba la yidhi mise waa maxduud sixad baa loo dhigay labada kadambaa raajixa macaasida waxaa la wax kasta oo dembi qofku galo lagu xado adduunyada xuduud laga jaro ama loo dhigay goodii aakhiro oo ciqaab sheekhu islaam ibnu taymiya wuxuu ku kordhiyey raxima allahu tacaala ama uu soo arooray qofka macaasidaa sameeyey loogu goodiyo nafyu iimaan iimaankii loo diido nafyu iimaani nafyu iimaani in iimaankii oo dhan loo diidi maayo laakiin la yidhaahdo qofka sidaa sameeya akasinaysta qabricaba waxbooba iimaan mala la yidhaahdo oo kamaalkiibu markaa waaya ama la yidhaahdo waa malcuun oo waa la nacdalay cadaab aakhiraa loo yaboohay waciidkii aakhiro adduunyadaa xudu soo arooray ilahaan culimmadu ayay ku xadeeyeen saas baana markaasi u mudan allaamatu markaasi muusa alxajaawi baa waxa uu leeyahy gebigu tiri wuxuuhi famaa fiihi xadda fi dunya mutawacudi biukraa fasami kubra calaa nasi axmada wasaadaxa fiidu lmashdi abu aw جاء وعيده binafyi liimaani والlacni لmubcidi wuxuu wax kasta oo macaasida ka mid ah oo adduunyada lagu xaday ama loogu goodiyo ciqaab aakhiro ku magacow inuu yahay dembiga weyn sidaa waxaa farcadeeyo tansiisiye buri markaasi imaamu axmed waxaa kaloo la siyaadiyo xafiidkii masjid oo waxa weeya markaasi waa mashti ibnu taymiyaddee ninka ku abtirsan sheegaya sheekh islaan ibnu taymiya wey kaasi wuxuu kordhiyaa ama waxaa soo arooray waciid loogu gooday iimaan la-aan ama nacdal oo la fogeeyey intii hore markaa ku gebiyey sidaa waxaa la mida qofka kabiirada la yimaay idaa asara bisaqira sida uu sheegay naadinku israadku dawaan weyn hadduu qofku ku daayo bisaqiira ee wiinta yaryar kii weynaa waa laga xad soo dhaafnay xaddiisii labada qaarna kutub bay ka qoreen sida ibnudahabi oo kale kitaabu kabaa'id waxaa weeyaan markaasi dee inta halkaa lagu sheego keliyana noqon mayso lan wixii halkan laga helo dhamo dembi buu noqonaya kabiiraha saqaa'ibta hadduu qofku iskaga dhex iska wado ka tegi waayo oo laasimo iyadana wuxuu noqonayaa qof oo faasiqa oo mudniga buu noqonaya laakiin qofka ka dhacad dembiya loo markiiba toobad yara ilaahay istikfaarta markaa ula yimaadee dembi dhaaf weydiistaa qofkaa dembi muu laasimin oo kabiirun ku noqon maysa saqiiradii maa sarra man istakfar waa xadiid markaasi sanadkiisa la daciifiyey qofku hadduu ilaahay dembi dhaaf weydiisto dee muu samaynin israar macaasidii kumuu samayn dawaan laa yakhruju lmar'u min aliimaani haddaba qofkii ka bixi maayo daa'iradii iimaanka bimuubiqaati dembi kaga bixi maayo qofkii iimaanka yacni muxuu yahay wuu soo socda tacriifka iimaanka ama qaycidiisu qofkii iimaankii kaga bixi maayo bimuubiqaati dembi dembiga kuwiisa oo halaaga muubiqaadka maxaa la dhahaa muhlikaadka dunuubta wax halaagta hadduu ku dhaco qofkii dee iimaankii kama baxayo oo muubiqatun waa muhlikaad oo jariimada dembiga ee kabiirada muhlika ama muuruqa lagu magacaabaya yani sababu lihalaagwi waxay qofka u sababtaa murtakibka la yimaada adduunyadan inuu halaagsamo oo waxaa ka ratibaya markaa xakaam iyo weliba markaa ciqaab aakhira oo cadaaba ayaa ka ratibmaya ashar ku jirtaana waxay noqonaysaa dembiga almudnibi jinsi bay noqonaysaa istibraaqa waxaa dembi la ydhaha o dhan marka dembi oo dhan macaasi oo dhan oo shirki ka yar qofku faasiq buu noqonaya iimaankiina kaga bixi maayo mar haddaanu shirki ku dhicin iimaankii ka bixi maayo wlcisyaani n kaga bixi maayo isagana halkaasuu ku cadfan yihi oo dee caasinimadu waa didu daaca ilahay o la adeeca waxaa soo horjeedaa waa mutanaadif bay noqonayaan laba kelmadood oo kala duwan macnahana isu imanayaan almumin laa yakruju min aliimaan bimunaabasati kabaa'ir dunuubi walisyan qofka ku dhacay dembiyada kuwa markaa iyo macaasida waaweyn iimaanka ka bixi maayo in allah laa yakfir an yushraka bi wayakfir maa duuna dalik aayaddaasaa soo koortay ilaahay waxa uu dhaafaa ma dhaafo alishraak bih in isaga loo sharig sameeyey muxuu dhaafaa wama wayakfir maa duuna dalik liman yashaa duun macnaa waxaa weeyaan wixii intaa ka soo hadhay maaha eele wixii intaa ka soo hadhay kasuli kale shirkiga haydho way soo gelayaan macnaha wixii ka hooseeya ee ka yar shirki ilaahay wuu dhaafaa liman yashaa laakiin waa cidduu doono cidda kale dadana ku ciqaabi naartana ku aari mayso xadiid alqudsi baa warinaya tirmidi oo xadiid anas weeya marfuuca yobna aadam inaka low aataytanii biquraabi اlardi khadaaya uma laqiitanii laa tushriku bi shay-a la aataytuka biquraabihaa maqfira wuxuuna leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam xadiisa alqudsigan ilaahay baa yidhi aaddoonka aadamaha ahow haddii aad iila timaado adigoo dhulka muggiyo dembiya wata ama wax ku dhow dhulka muggi oo aad ila kuranto adoon haba yaraatee ilaahay u shariigsamayn oo xaqiisa xid kale la wadaajinin ee adna waxaan kugu qaabilayaa kuula imanayaa intaa wax ku dhow dhulka mugii oo dembi dhaafa kawa isu dhigmaya ayada maxay tusaysaa aayadda iyo xadiidka anas qofka marka ahlu tawxiidka ah hadduu dhulka mugiyo dembiga la yimaado ilaahayna uu la kulmayso isugan shirki samaynin intaa mugeedo ilaahay wuxuu siinayaa dhulka mugiyo dembi dhaafa de mashii'ada ilaahay baanay ku xidhantay fa in shaa qafar lahu wa in shaa cadaba wa akhadahu bidambi laakiin waxay ku xidhantay hadduu ilaahay doono waa cafiy oo horey u jannada ka geey hadduu doono intuu ciqaabo ayuu ka jarayo dembigiisa deedna caaqibadiisu maxay noqonaysaa an laa yukhallad fi nnaar inaan naarta lagu waarin bal wuu ka soo baxayaa oo jannada ayuu geli doonaa xadiidkaasna waa xadiis oo saxiixa weeyaan وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر, ما جر عليه حوبا ويقبل المولى بمحض الفضل من غير من غير من غير عبد كافر مفصل من غير عبد كافر مفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده وواجب waxaa laasim ku ah waajiba calayhi macnaha qofkii dambaabay kii dambaabay waxaa waajib ku ah an yatuuba alifta gabaygaa wata alifulaaq baa la dhahdaa inuu toobad keenaa waajib ku ah an yatuuba inuu toobad keeno oo gabaygaa lagu miisaan looga dhigay taafiyadiisa alifada waa inuu dembigii ka soo noqdo oo muxuu samayn lahaa waa inuu ka fuqooto markaa ugu horaysaba dembiga waa inuu faraha ka qaado dembiga isagoo ku jira hadduuna raa waa toobad keenay dee wuu ku jiraa muxuu toobad keenaya waana inuu murugoodo oo haddaanu dembigu waxbaba la ahayn toobadiisu maxay ka macno tahay waa inuu aada uga murugoodo kolay maxaa ku geeyey waxay dhahdo saw laga maaha waa inuu go-aansado inaanu dembigan dib ugu laabanin sow saddex maaha waa inuu aadame haddii uu dembi ka galay oo xaq iyo xuquuq maaliya iyo nafka uu ku leeyahay waa inuu dulmigii bini aadanka ka galay uu ka xalaashado amaba uu siiyo shardigaasa laga raba waa inaan ruuxiisu u celiyo ou ka xalaashado labadaa mid inuu sameeyo labadaa mid uu sameeyo markaasi min kulli min kulli ma ay min kulli shay ama min kulli dembi waxaa laga daba laga toobadkeenaya dembi dhammaantii min kulli ma shay kastoo dembi oo macaasi ah jarra qofka markaa u jiiday ama u hogaamiyey calayhi dembigii min kulli maa wax kasta jarra keenaya qofka u hogaamaya inuu hogaaminaya calayhi markaasi dembigii may calayhi cala lmudnib cala almudnib min kulli maa shay kastoo jarra markaa qofka u jiidaya calayhi kan ee isagu dembiga sameeyey cuuban isaas wixii uu ku dembaabay ka toobadkeena macnaha qofka markaa mdinka mxay ku dalbaabay waa ka toobadkeen wayaqbal wuu aqbalayaa almawlaa mawla waayo alladii huwa rabb alcaalamiin ilaha arrimaha addoomada maamulaya ee barbaariyey ee caalamka o dhan abuurtay waxa uu markaa cafinaya uu aqbalayaa bimaxdi lfadli yacni fadli iyo karam iyo deeq maxdi macnaa khaalis ah, ah. ayaa qofka uu kaga dhaafayaa dembi kasta uu galo min kulli cabdin mudnibin taaba il allahi tacaala xallaale wixii qofku intuu ku dilbaabo waa loo soo noqdo ilaahay wuxuu markaas siinayaa fadli iyo karam maxdi oo khaalisa oo markaasi ku aqbalo towbadda qofka la yimi towbadda shuruudaynu soo sheegnay leh ee nasuuxada ah shuruudahan ah intaynu sheegno keliya kuma dhinneen waxaa laga rabaa koo waa in horta ikhlaas ugu horeeyo waa inad ilaahay darti u dabadkeento an wax kale ujeedo kala lahayn shuruuddii hore ku darso waxaa kaloo lagu kordhinayaa shardi kale oo intaana qarqarada maalam yuqardir yuqadir toobadda waxaa la aqbalaya intaanay naftu luugta soo gaadhin ama qoraxda horaa ka soo baxin intaasoo shardi haddii laga helo qofkaa ilaahay toobadiisa wuu ka aqbalayaa wayaqbalu lmowla toobadda ayuu aqbalayaa bimaxdi lfadli buu ku aqbalayaa fadligiisa oo baraxla waxaanuu ka aqbalayaa markaasi ayo min kayri ayyi shaksi muslimin dheh qof oo muslima kayri cabdin kaafiri oo aan ahayn addoon alla iyo rasuulba ku gaaloobay aan ahayn addoon iyo alla iyo rasuulba ku gaaloobay aan ahayn munfasil aan ahayn ka baxay oo ka socnay macnaha diinta islaamka oo ama ruddo ha noqdo mid iminka ka baxay ha noqdo ama gaalkii asalka ah ha noqdo kaa toobadi macaasidiisa laga dhaafaya ma jirto lianna asalkii gaalimo u jira maa lam yatub shardigaasoo ku xidhay bale hadda shiik wuxuu ku qayiday gaalkaasi amakaa diinta ka baxay inta aanu toobad keenin oo min kufriga aanu ka soo noqon aanu ka toobad keenin gaalnimadiisii oo hadduu de muxuu ka toobad keenayaa sida soomaalida odhanaya astaqfirullah soo maha soomaalidu intii wax kastoo cadaamina soomaalidu wixeedu waa laba darafun mar waa shahaadanaya masaajidku gelaya waa muslimo u khushuucsanyo darafkanu jooga marna gaalnimada kuwa gaalada intuu dabadooda ka wareego ayuu xaggooda shisho dambe soo fadhiisanaya intuu fogaan ka qabo oo wax allaale wix ilaahay abuurtay iyo muqadasaadkii la ilaalinayo dhan meel isugu keenaya oo caaya deegaanka gaalka halkaa iska jooga asligaa ayaa dhaamo kan yan laakiin isagu ilahay usulna caayayay ayaa gaalnimada noocan gaalnimadiisaa dhantaka ah. marka gaalnimadii waa laga islaamaya riddadana riddada lama isfurlaystee waa laga soo islaamaa diinta la soo galaa shahaadada culimada loo tagaayo dadkaa looga markhaati dhigaayo bahashaadan dee gaalnimada iska noqnoqonaysa marka qaarkood sindiiq buu noqonayaa sindiiqi ma taqaana iminku ku leeya waan toobad keenaya wuxuu ku toobadkeenaya ma jirto camal ma samaynayo dembigana bal ku dhacaya hadeer bu ku dhacaya kuu shalay ku dhacay maanta ku dhacaya saaddanbu ku dhacay kakalu ku dhacaya diintay caayaan nebigay caayan wa kale caayaan qaar baa suud ka samaystooo marka idhaahdo kan inan la siin maayo diin cayga dee sawkiyaa shahaatay bay ka odhanayaan waa shahaadanaya markaasaa la maxaan sameeya waa shahaado hadhowna diintii ku wadaya qaar baa gabadhi ka cararaysaa markuu diinta caaya ayaa la odhanaya dee maay ku xalaal maaha gabadhi diintada caaysa dee waa soo galay waana shahaadasa ku leeya berrina waa caadaya wa sii wadaya marka lama rubaysa waa islaamnimadooda sandiiq baa la dhaha soomaaliduna sanaadiqada way ku badantahay salaadukadu way ku badantay nooc munaafiqiinta wuxuu weyaan uu sheegaya sheekhu marka haduu ka hadli doona min kufrihi uu ka toobadkeenu u islaamo oo ilaahay waxdaaniyadiisa qiro nebinimada nebi maxamed calayh salaatu wasalaam iyo risaalada uu qiro ee uu rumeeyo dhammaan wixii nebi maxamed la yimi calayh salaatu wasalaam oo uu ku sifoobo diinta islaamka oo dhammaystira markuu gaalnimada ka soo noqdo muxuu ku sifoobayaa bididdihi min kufrihi markaasi ayuu ka noqon oo muxuu ku soo laabanaya kusifoobaya bididihi gaalnimada maxaa u dida islaamnima soo ma islaamnimu soo noqonaya fayartajicu can shirkihi ay falaa yuqbal minhu bay ka dhigantay toobadda lagama aqbalayo maxay aan ka ahayn maa lam yartajic waa intaanu ka soo noqon can shirki shirkiguu sameeyey waa ka ku sifaysanaya wasadihina uu ku soo sadigu waa maay icraab can idiin soo diinta lagu jeedsana kufru icraad baa jira waxa idhahda kufru icraab waa maxay waa midaa madaxba diinta ba markaa madaxaba kor ugu qaadin waa la dalay shahaada iyo islaam iyo nikaax islaamku soo maray oo aabiya hooyadiyo lagu baray diin islaam baa timiye madaxa kor uguma qaadin wax allaa wuxuu sameeyeyna ma jirto oo camal uu samaynayaa barana maayo su-aalina maayo muraadna kamaan waa iska qaylaya daanku buuxinaya diinta waxna u dhibi maayo waxna u soo raadsan maayo dadka buu iska dhexsadaayo haddii la weydiina maxaa tahay dee islaam baan ahay miska odhanay halkaasay iska wada fadhiyaan wada qaylayaan oo weligiina waxay diiri tahay inuu su-aalin cilmigi waxaa laga saa ku cilmoobo icraad baa la ydhaha kaa sadiga iyo icraadka waa inuu ka yimaado ila islaamnimo ma ahay eh taasi ma aha islaamnimo e hadduu murtad yahay waxa uu ku toobad keenayaa wuxuu inkirayso maaha shay diinta ka mida oo daruuri ah in markaa diinta laga hubiyo laga qaatay shay daruuriya ah uu yahay oo wax waajiba uu inkiray ama wax xaaraana diintu caddaysay uu xalaashaday dee waxa way uu ka soo noqonaya wixii uu kasoo noqonaya hadduu mushrig ahaa qubuuri buu ahaa ilaahay dushadau sameeyey cid kaloo la caabuday wuxuu caaminsanaa ilaahay shariig leey cid kale la bari karo cid kale ay leedahay dhib iyo dheef oo wax loo doonan karo cid kale qaybka ay ortay de waa gaalnimayo shirki de waxaa la rabaa inuu taana ka yimaado uu la yimaado shahaado taam ah iyo tooba nasuuxa ah. oo wixii uu ku gaaloobay uu ka fogo shardi jeer waa in qofku wuxuu ku gaaloobay intii dadka maxay ka soo ka fogo wa waajibu dib ugu noqo waajib bay ku tahay calayhi mudminkii dalbaabay an yatuuba inuu toobadkeno min kulli maa shay kasta jara u jiiday oo u hogaamiye calayhi qofka dembaabay cuuban isow dembi waa ka noqo wayaqbalu mawlaa ilaahii abuurtay caalamiinta ee badbaadinaya arrimahooda maamulaya wuxuu aqbalayaa towbadda bimaxdi lfadli fadligiisa khaaliska barxala ayuu qof kasta oo muslim ah min hayri cabdin kaafirin kaas ahayn addoonka ah munfasilin oo aan ahayn mid diinta ka baxay maa kaa lagama aqbalayo maalam lam dulkaasi intaanu ka toobadkeen min kufri iyo oo markaa usoo noqdo markaa muxuu ku toobadkeena bidida kufri gaalnimada waxay ka soo horjeeda oo ah islaamnimo lagama aqbalayo jeero maxay uu qofkaasi markaa soo laabto fayrtajicu hadduu mushrik ahaana ka soo laabto can shirkihi shirkigi ilaahay oo cibaadadiisa u shariig sameeyey wasadihi iyo jeesashadii iimaanka iyo islaamnimada buu ka jeestay waman t waman yamud ruuxaa dembaabay ee geeridu ugu timi isagoo dembigii faraa kula jira walam yatub oo aan toobad keenino min alkhada wixii uu ku dhacayo dembiga aan ka toobadkeenin ee qof muslimaba hor dambaabay dembigiina muu ka toobadkeenin geeridana waa ogti maxaa laga yeelaya fa amruhu arrinkiisu waxa uu noqonayaa markaasi ma-aalkiisa dambe mufawad waa mid loo tala saartay loo celinayo loo bandhigay lidii ay lisaaxibi alcadaa ilaaha cadiyadda ballaadhan bixiye addoommada siiya ayaa loo daynayaa la leeyahay isagaa ku shaqo hadduu doono wuu saamixi hadduu doono wuu cadaabi magacyada ilaahay maxaa ka mid ah almucdi alladii yucdi waya man yuriid maa yuriid waa ilaaha wuxuu doono bixiya cidduu doono u siiya halkaa waxa uu yidhi haddana fa in yasha tii buu caddaynayaayo mufawad lidii caddaa may ahayn dee fain yasha haddii markaasi ilaahay cadiyadda badnaa uu doono subxaanahu wa tacaala yacfuu addoonka uu jeer dhaafi ay ku dhintay dembiga weyn isagoo dembiga ku dhacay ilaahay uu ka cafin doonaa xataa isagoon tooba kelin baa ilahay ka cafiya hadduu doono cafigana waxaa la idhahdaa tajaawus can iduruur wa tarka alciqaab calayhi in lagaa dhaafo ciqaabkii ceebtii dembigu lahaana lagaa daayo ama lagu ceebin ilahay ka asturo labadaasaa markaa laga helaa cafiska iyo makfirada wain shaaa intaqama haddii uu doonana alle wuu ka intiqaamayaa oo waa ka aad aadgudanaya u ciqaabaya markaa intiqaamku cid mutaysato muu ku dhacaa ilaahay sifo uma noqdo mutlaqahe waa sifa muqayado ciddii mudan marka laga intiqaamayo ee laga markaasi goynayo waxay lagu leeyahy ayay munaasib noqonaysaa waishaa hadduu doono ilaahayn intaqaba macnaa minhu addoonkaa waa uu ku ciqaabayaa wuu ka goynayaa markaa wixii galay hadduu fadligiisa iyo deeqiisa ilaahay uu kula mucaamilana dee wuu cafinayaa oo wuu nimcaynayaa hadduu cadaaladiisa ilaahay subxaana watacaala ku xukumana waa marka la xanuujinayo lagu ciqaabayo intiqaabna waxaa la yidhaahdaa an yabluqa fi lcuquuba xaddaha qofku cuquubad xaqa u lahaa in la mariyo xadkeedii o dhan asmaadana waxaa ka mida buu sheekha la yidhi almuntaqim ilaahay waxaa lagu magacaabaya inuu isagu yidhi almuntaqim oo macnihiisu waa maxay albaalig fi lcuquuba liman yashaa waa ka ku xeel dheeraada inuu ciqaabo addoonka uu doono inuu ciqaabo ciqaabkiisa ku xeel dheeraada laakiin ilaahay magac uma aha almuntaqim falamaa aasafuna intaqamna minhu ayaddii kale maxaa yahay innaa min almujrimiina muntaqimuun miyaad haysaa cid kale ee kada kuwa alle ka cadhaysiiyey ee fadaa'ica waaweyn ku dhacay iyo mujrimiintu ilaahay ka intiqaama laakiin intiqaamku dee dhinac naqsi buu noqonaya oo cid aan xaq lahayn haddii lagu fuliyo sifo nusqaana maaha mar hadduuba shaygu dhinacna uu kaamil ka noqdo dhinacna nusqaan meeshuu kaamilka yahay dee ilaahay waa lagu sifaynayaa magacna loogama dhigayo magacna loogama dhigayo marka sifooyin badan oo ilaahay lagu sifeeyo ayaa waxaa jira markaasi aan magac ilaahay looga dhigin cidda caynkaasa ilaahay waa ka aargutaa laakiin waa muntaqim oo markaa laguma magacaabayo ilahay lama odhanayo saas baa raajixay culamada cadday wain yeeshaa haddii uu doono ilaahay acdaa nawaankii cabdiyadda ayuu siin doonaa wa agsara weliba wuu badinayaa ilaahay annicam nicooyinka uu siinayo adoonkaas annicam waa wadar nicmatun baa markaa laga dhigay maxay tahay nicmaduna waa munfacada ee markaa mafcuulada la siniya calaa jihati alixsaani lilkhayr waa shay wax tar la gaadhsiiyo ixsaan ee markaa la gaarsiiyo taa wey markaa waman ymud axadka dhintay isagoo dambaabay walam yatub aan adduunyadii keenin oo minal khadaa gafkii aan ka toobad keenin fa amruhu arrinkiisu maalinka aakhiro markay noqoto mufawad waxaa loo bandhigayaa loo celinayaa lidilcadaa ilaaha cadiyadda u saaxiibka kaasaa loo geynaya fain yasha hadduu doono yacfu caafiyo cadaabin maa jannadu geynaya wain shaa hadduu doono inta dhab uu ka ciqaabayaa oo wuxuu ka jarayaa markaa cuquubadii in xaqa loogu yeeshay naarta lagaga weelaya wayesha hadduu doono acdaa haddii dalaaro waa ajra waan u badin doonaa nicam weliba kaa qudhiisa ilahi subxana wa tacaala fasl waxaa halkan la sheegayaa dikru mandila mid oo markaa ayaa la xusaya ah, la sheegay oo lagu yidhi bicadami qabuul islaami kuwa la yidhi dawaa'if iyo kooxe la yidhi lama aqbalo islaamnimadooda waayo min dawaa'if lmunxidi kooxaha ilxaadka sameeyey ee xaqa ka eeshagu ka sugay ilaahayna jiritaankiisa diiday ilaah kelimada kala sheeganaya wax la mida amaba markaa ilahayba diiday amaba ilaahay caaya وقيل في الدروس والسنادقة وسائر الدوافي المنافقة وكل داع لابتداع يختار kaman takarara nafsuhu laa yuqbalu liannahu lam yubdi min liannahu lam liannahu lam yubdi min iimaanihi ila aladii adaaca min lisaanihi wa qiila waxaa la sheegay oo la yidhi waana madhab fiqiga ah oo imaam axmed iyo markaasi madhabkiisa markasba ka mid ah fi duruus ee fi dawaaif duruus dawaaifdaliyo kooxahan duruusta la ydhaha waa dhowre wadan weyn mid keliya ma maaha qolada duruusta la ydhaha aynu baranaba duruusta kuwa la ydhaha qolada ana suuriyiintaasoo ma taqaaniin iyo nidaamka la ydhaahdee bashaarasa hogaaminayso maartan waxaa xunxuneed malaaxidu axmxuuya ummadii suuriyiinta kuwaas weyaan marka dhulkan shaab badan bay joogaan iyo meelo kale bay joogaan qole xamsaawiya la dhahda xamsaawiya xamsa lilbaad bay markaa raaceen eh, ninkaa xamsa markaa ibn cali maxamed markaasi eh, zuusani saddex boqol iyo dhowr iyo labaatankii iyo waktigaa taariikhdaasu markaasi dhashay ilaa afar boqol iyo soddonkii waktigaasuu jiray waxaanu iclaamsaday weliyat alxaakim inuu markaa ninka xaakimkeeda wadda u taliyaa uu ilaah yahay afartii boqol iyo maxaanku dhahdaa sideeddii markay ahayd waanu ku baaqay kutub caqaa'id durusta qolada markaasi duruusta lahaa markaasi caqaa'idoodana isagaa u qoray kutub agtooda muqadaska ah afkaartii qabaan maxaa ka mid ah qoladani waxay rumaysan yihiin oo ictiqaadsan yihiin xaakimka macnaa ninka madaxda ah ee ummadda haystaa waxay dhahan marka alxaakim biamri illaah xaakim amarkii ilahay markaasi ay idhahdaan waxay leeyiin waa ilaahay isagu ah isna waa ilahay bile xaakimku markii uu markaa dhintay waxay idhahdeen markaasi wuu inaga yara maqan yahay wuu soo laabanaya waxay kaloo rumaysan yihiin masiix waa kii masiix dajaaldii waxay rumaysan yihiin inuu yahay masiix kale ma jire e masiixa la sheegayba waa daacigoodan xamsahan imaamkoodii wey masiix maxay ku fasirayaan imaamkooday ku fasirayaan waxay rumaysan yihiin qiyaamadu wax kale maahee waa rujuuc alxaakim aladi sayaquudu ilaa hadmi اlkacba wasaxqi اlmuslimiin wالnasaara fi jamiici anxaaءi اlardi waannahum sayaxkumuuna sayaxkumuuna alcaalam ila alabad waxay dhahen qiyaamuhu wuxuu dhacayaa qiyaama ma jire markuu xaakimkayagii dhintay uu soo noqdo ee uuna hogaamiyo idhaahdo kabcada duniyaan xajar xajar u qaadno ee muslimiintana la dabar gooyo kiristaankana la baabi'iyo ee dabeedna adduunyada oo dhan laga laayo annagaa dhulka weligaya u talinayla aaminsanyi waxay u dagaalamayaan maanta maxay u dagaalamayaan inay muslimiin iyo kiristaanba laayaan weligoodna ay adduunyada u taliyaan markaa halkaasay aaminsan yihin ku socdaan waxaan jahaalada kafarada malaaxidada oo waxay leeyihin dadka inta kale addoommay noo noqono madax furashaanu ka qaadaynaa muslimiinta way noo duulaysnaanayaan waxay diidan yihiin ambiyadii rususha oo dhan waxaanay ku magacaaban abaaliso waa ibliisye yidhaha rusushii ambiyada ayay qabaan markaasi weeyaan waxay diidan yihiin jin iyo naar iyo abaalmarin iyo ciqaab aakhira ma jira bay leeyihin waxaanay rumeyn waxaanay diidan yihiin qur'aanka kariimka ah oo waxay leeyihiin waxaan qur-aan lagu sheegaya salmaan farasi baa samaystay bay yidhahdeen ninkii rariga ee saxaabiga ahaa baa samaystay bay yidhahdeen iyagu waxay halkan hoosta ku haysaan masxaf kitaabaho iyaga u gaara oo maxaa lagu magacaaba almunfarid bidaati i daatadiisa u gaarka ah ayaa la dhahda waxay kaloo qabaan tanaasuq alarwaax waxa la idhaahdo waxay leeyihin naf kastoo aakhiro qabataa ma jirtee hee ka dhimataaba waxay ku wareegaysaa jasad kale oo tii jasadkii hore ka khayr badan ama ka shar badan haddaad doonto cawad noqonaysaa lagu leey haddoonto libaxbaad noqonaysaa lagu leey haddaad doonto sheekhaad noqonaysaa lagu leey wuxuu kala waad gelaysaa ba ku leey tanaasuqa waa arwaaxan jeynahan iyo waxaana markaa saasay qabaan maan malanay markaa maanta waxay ku nool yihiin joog lubnaan suuriya falastiin intooda badan laakiin waxay joogaan markaa libnaan duruusda barashada waa kun siyaasadda iyo maamulka markaa libnaan wax bay ku leeyihiin meeshaasay joogaan waxaad u noqotaa kutub badan caqiidaة duruusi caqd wanaqd xarakaat اbaطiniya fi اlcaalam اlislaami maxamed markaasi ayaa iskale axmed alkhadiib iyo taariikh dacwa اlislaamiya adacwa ismaaciiliya ma jeeda taariikhu dacwa ismaaciiliya qolada shiicada weyn ismaaciiliyada elo mustafa qaali adwaaca alcaqiida dursiya axmed fursaan baa mawsuuca muyasara fi adyaani walmadaahib almucaasara washiica almahdi duruus taariikh wathaa'iq licabdilmuncim annamri kuwa kale kutubtaas kuwa kaleba waa lagu qoray haddaba waa nimankan xamsaawiyadu waxaasay aaminsan yihin oo ninkaasay taabaceen markaasi logu yeedhi jir markaa haadi mustajiibiin baa laodhan jiray mustaxibiin haadi mustaxibiin ayaa laodhan jiray waana ku odhanaya ilaahiyat alxaakim alcubeydiy qoladii dowladii faadimada cubeydinta meesha haysan jirtee masar iyo marka mar kamid ee shaam baa isu darsatay qoladaasay leeyiin xaakimkoodu ilaah uma habayna alxaakim baa ilaah wixiyeen abu cali mansuur oo khabiisa ah wuxuu doona u daka yeeli jire wuxuu doona u sharciyin wuxuu doona ibaadayn jire wuxuu doona baabiin jire kaasay markaa ilaah ku sheegeen oo baal mulxid aha waxaa la mida qoladan qolada albaabiya oo maxay aaminsan yihiin baab waa shaksi baabkan magaca halkay ka keena waanu sheegi doonaayo xadiis baadile oo mawduucay ka soo qaateen waa ninkooda markaa imaankooda baab loo bixiyo waa ilaah bay leeyihin iyo dawaaqiid kale caabudayaan waana afar firqo wey qoladaasi afar firqo ayay noqonayaan duntaa culimmadu qontay ayaa markaa loo raajixaya bilkalaam cala albaabiyati walbahaa'iyati markaa kitaab la marka albaabiya cabd oo naqdigiyo adigu kutubay culimmadu ka qoreen waa kuwa afartuba albaabiya alkhulas qolada ku baraxla baabiga ee iyagu markaa raacay baabka keliya <coughs> waa maxamed ibnu cali shiraasi baa lahaa baakan ay sheegayaan ninkan sanadkaa markaa wuxuu markaa dhashay alfu wa miatain wa hams alaaiin waa kun laba boqol iyo shan iyo soddonkii buu dhashay arday wuxuu ahaa liaxadi talaamidati axmed alaxsaayi waa ninka markaa la dhahda kaadimu markaasi mushti kaasi markaa iyagu markaa ay iimaan ka dhigteen oo wuxuu isku daray falsafad soofiya shiic diimo baadiluu isku barxay ictiqaadaad baadiloo fara badan buu isku dhex daray iyo imaamiyadii iyo usuushii falaasafadii waxba isku dardaro oo diin jadiiduu samaystayba taasaynu markaa taabacsayn uma ninka lala markaasi almirza oo maxamed cali sagada naftiisa ku magacaabay sida albaab oo xadiidka ka qaatay markaasi waxuu ka qaatay markaasi akhdan min alxadiis almashhuur xadiiskan magac ka soo qaatay anaa madiinat lcilmi wacaliy baabuhu waxay idhahdeen siday sheegteen nebigaa yidhi magaaladii cilmigaan ahay albaabkeeduna waa cali ibn abi daalib waa mawduuc waa xadiis la samaystay maaha xadiisa waa been la abuuray halkaasaan baab ka soo qaatay buu yidhi baabulcilmigii madiinatulcilmi baabkeedii oo cali ahaa anigaa abuu leey ilaahnimu markaa sheeganaya halkaasay ka soo qaateen waa suufinimo iyo saahidnimo iyo nolol adag u muujisto in caabudu iska dhigay deedna maatadu way ku degsoomaan waxaa deedna arrinkiisi wuu soo daahiray wuu soo daahiray oo kabo awood buu yeeshay nebinimu sheegtay haddana wuu sii daahiray ilaahnimu sheegtay waa la dilay marka yaa dilay culimadii dhulkan faris joogi jirtay gaar ahaan madiinatu tabriisi isagu joogay baa fadwootay waaligii tidhi hala dilay ninkan mudafideeyey gaalka ah kun laba boqol iyo lixdan iyo shantii waa la dilo waa la gowracay marka qolada afartan ka midi waxa weyaan albaabiyat alazaliya waa kuwa odhanaya bikhilaafa markaasi talmiid ilbaab talmiid ilbaab baabkan ardaygiisii baa khaliifa bay leeyihin kasi aaminsan yihin la ydhaahdo ee isku magacaabay subxi asal dabeedna baabka baxay markii dambe qolada saddexaad afarta ka mid albaabiyat bahaa'iya qolada bahaa'iyada la idhaa wey waxay odhanayaan ilaahiyat ilbahaa bahaagooda imaamkay sheeganayaan bay ilaah ku sheegayaan almirza xuseen almasandarani wey masandarani masandarani waxaanuu la walahaa yaxyadaha hore cuka dhulkaa meesha ayaa loo masaafiriyey ku taalla ardal falastiin walaalkiina qobros halkaasuu ku dhintay waxaana marka ay kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo lixdankii qolada afraad albaaniya alcabaasiya waxay odhanayaan cabaas ayaa aaminsayn ibnulbahaa ibnulbahaa ah kaasaa ilaahayda qolob nin bay sheegeen in ilaahnimadii intay ka hore ka qaadan bay mid kala siinaya se ka raacaya marka taarikhda wuu ka sheeg sheekeynaya wakti dheer kuwii duruusta ahaabaa laga soo sheekeeyey marka waa qolyahan aan la aqbalaynin markaasi i markaa waqiila fi duruus iyo wasanaadiqa kuwa la idhaaho ku dar iyagana uga cadaf duruusta iyo sanaadiqada wasaa'ilu dawaa'ifi lmunaafiqa iyo kooxaha kale munaafiqiinta dhammaantood wa kullu daacin iyo mid kasta oo ku baaqan ibtidaacin bidco waliba gaalnimo keenaysa yuqtal waa la dilaya kama mislama ma la mid noqonta karora isagana waa la dilaya markaa uu soo noqday nafsahu gurinta ballanka iyo islaamnimada uu gurinaya kaana laa yuqbalu lama aqbalay markaa aynu usoo noqonay sanaadiqada waa sindiiq baa waa wadan oo waaxidkeedu sindiiq yahay horta nimankoon sanaadiqada la yidhaahdaa alladii yudhir islaam wa yuqfir kufra dhinacaa munaafiqii bay noqdeen oo islaamnimu dadka u sheeganayaa laakiin waa gaalnimu qarsanaya munaafiqu sifadaasoo u laakiin sindiiq iyo munaafiq iyomaa daran xoogaa munaafiqa iskusayaa acmaasha uu sameeyaa islaamka daahirku ku dhaqmaa masaajiduu soo galgalaa marar isaguu bixbixiyaa waxbuu istusaa maaha kan wax yarna maa wax alla waxaad in islaamka mau sameeya ma jiro sawgin iyomaashaba marka baalka sindiiqa oo kaasaa markaa si kuwa sanadiiqada ydhana raaci wasaa'il dawaa'if kooxihii kaloo baqiya macnaha saahib kooxihii kale o dhanba ku tahay daa'ifaa labada laga dhigan dee mideeda waa daa'ifa waaxidkeeda qiracada markaa waaxidka inta ka badan weeya almunaafiqa kooxahaasoo munaafiqiina nifaaq waa ikhtilaaf siri waa calaaniya nifaaqu buu noqdaa sirta qofka iyo daahirkiisu inay isweydaartaan oo qowlkiisu iyo camalkiisu ay kala nooc noqdaan qalbigiisa iyo qowlkiisu kala mid noqdaan wakaana min abhar min abhar alislaam wa abdana khilaafa islaamnimuu sheegtay wax ka wax ka duwan lagu qabsanaya munaafiq baa la odhanaya laakiin maanta sidiiq bay si wada geeshatay wixii noocaa wa kullu daacin iyo mid kasta oo ku baaqaya libtidaac maca limtixaali bidca inuu sheegto bidca mukafir ah bidca gaalnimo ah yuqtal waa la dilayaa waayo xataa hadduu toban kale maa la daynaya maya lama daylay oo la dilaya sandiiq lama rumaysanto wiilkiisa culimo badan baa caynkaa qaba laakiin aakhirka culimadu waxay rajaxeen addoon kasta waa laga aqbalaa tawbada laakiin waxay leeyihin kuwaniba aakhira waa la aqbalaya adduunyada laakiin anagu rumaysan waan waan ku ogeynaa ciqaab baan ku ogeynaa hadduu laakiin daacad noqdo ilaahay baa og aakhir ku abaalmahay qolana waa dhaxaysano sheekhaa ka mida naadinkaa waxaan u sheegay marka alqaadiya asxaabtiisa culamada madhabka riwaaye imaam axmed laga wariyey raxima allahu tacala laa tuqbal tawbatu daaciya ilaa bidca mudalila bidca weyn oo khatara dadka luminaysa qofka ku dhaca tawbadiisa lama aqbalo laakiin wa saxiix moogi inaha tuqbal maani waa la aqbalayaa culimo fara badan baa halkan la soo naqilay abulwafaa iyo shawkaani iyo sheekhuislaam ibnu taymiya rag uu isaguba soo naqilay iyo dhowr gobol markaan leeyahay sheekh islaam aan waqti badan markaa ku bixi kari mayno waxa ay raajix tahay dembi kastoo addoonku ku dhaco ilaahayna subxaana wa tacaala hadduu qofku toobadkan uu ka aqbala oo toobada khaalisa ay noqoto dembigu doonaha fircoon cid baa ka dembi weynay fircoon toobad baa loogu yeedhay ilaa baddi liqday ee wili waa shahaatay soo maaha alanbaal waa qad casaytu dee haddaan hata aanay noqon lahan waa laga aqbali lahaa laakiin markii aada halaagsantay ee badanka noqdaad shahaadanaysa ood rumaynaysa de waxba kuu tari mayso haddii laakiin beriga ammaanka joogu jiro shahaadada laga aqbali lahaa shahaadada waa laga aqbali lahaa dee cid kasta oo dembigay danto ku dhacda si dhabood toobad keenta towbadeeda in la aqbalo ilaahay subxaana watacaala tacaala ballan qaaday toobadaynu aqbalo markaas cidna u diidi mayso waa qowlka raajixa ah culimada markaa kaman macnaha sidii qof mukalafa ayuu la mida markaa kaman ay mila mukalaf oo kale weeye takarara noqnoqday naqfigubaa soo noqnoqday waa naqdu lilislaam burinu islaamka burinayo dhowr goor ka buri duro waa soomaalidan imaku diinta caaya waa ka daa maaniga toobadkeena odhanay haddana imku nabiga caaya waa ka daa maaniga toobadkeena dulay haddana imku ilaahay caaya haddana imku diinta caaya haddana imika ashahaadiya malaa'ig iyo iimaan iyo kacbo iyo rasuul iyo cid walba israacinaya ukuwa markaa uu farabadan yihiin oo maanta dhalinyaradii markaa in badan baa diiqaayo ilaahay subxaana watacala inka badbaadiyey waa badbaadiyey ilaahay haasumo inta kalena ilahay hasaxaye diinta laga habso qaar wax ku weydeeyaa u leeyi mugdabaa jooga maana xaadayni dad baa dhex joogay taa joogay qaar baa saa ku weydeeyay isuna cambeeyo baa dhahday muqadasaadka iyo ilaahay rasuul iyo diin baa caynaysa saasay maanta qaarba meelaha imika dadka kasoo hadlaya waxay doona kama hadleeno diintaad sheegaysaa waadaydin ka baxday horta maxaad kuma jirtay su-aashu waxay taha laabta diinta maxaad kuma jirtay marka hore bal imanka ismuujisoo gaalkii kaniisadda ku geeyey iyo yahuudigii ku hantay xoogaa yar ka qaadatayo ku gurigaaga raali gelisay maxaad diinta kala tagtaad kuma jirtay horta wax allaa waxay diin ku jiray bay jirin safir bay marka halkaasi iska taagna qofkoo muwaxida oo tarbiya iimaaniya ay ku dhacda qalbigiisa bilaash baana weligiina u dhacay weligii weligiina waa u dhacay inuu markaa laba nin baa tahriibo dhalinyaro dhulka gaaladay tageenoo meelay ku haraadeen markaa kaniisad meel ka fiiqan bay arkeeno kaniisadii baa u tageen dee dadka ciidan baa welinaya anaba hadday run sheegeen iyo haddii kale waxawey dee kaniisadii bay u tageen labada niman laba ninoo soomaali ah waa waxnasii waa baktiy dhaaba ku dhahdeen qoobkii maxaa kala tiino islaam baanu nahay bui marka wuxu hi haddaad diinta ka baxdaan oo kitaabkiina ku joogsataan oo maxamed caydaano waan idin siinayaa bui marka oo alla waxaad doontaan amaba wuxuu kuhi diinta ka baxa mid baa isa soo qadimay markiiba madax madax isu tuuray oo ui kadigu ka baxayaa bu isagu kii kalu yii markaa ka baxo may bu yii ama sheegi harmahayaan aan kuxabsiyo baahan haba sheegi bu wi eryaa la yidhi kii diinta ka baxay kiina uu dhegiyey diintiisa ku baaqi noqday maxay maanaa marka boob wanaagsan baa horeamiya maya boobkayaan kaa soo dahay allah soo maaha kanihu guriga imaan la-aan diinta ku baxay soo maaha ilahay maxaa ku ciqaabay ilaahu gurigana siinin kii iimaankiisa ka doorbiday inu gurigana inuu ilaahay u qasbo gaalkii xumaa oo dhargiyo oo lacag siiyo waxba siiyo in badan waxsiiyayaa midda kale dee kan kaniisadua waa caqligu leeya wuxuu leeya war diin xaqa buu wataa ninkii diinta xaqa inuu ka carareeyo maqdisho inaad lacagta ku iiminayso ayuu ku jiraya kanuu labada maslaxad iyo wax siinaya isleeya kanaa magda yaro yeelan kana ka soo dhowey ayuu isleeya markaas daacadnimo maaha kaa markaa islaamka burinaya korba la leeyahy waana shahaado haddana ka noqonaya haddana ka noqonaya laa yuqbal islaamnimo lagama aqbalayo daahirka madabka imaam axmed waxay u daliishadeen culimmadu in aladiina aamanuu iimaan ba yeesheen uma kafaruu way gudoomen soo way gaaloobeen uma aamanuu haddana way soo noqdeen soo ma arkaysid uma kafaruu haddana mar kale ridoobeen haddana way gaaloobeen haddana way ridoobeen uma staadu waxay korsadeen kufran uma staadu waxay kororsadeen kufran gaalnimadii bay dhowrka taabteen oo way sii wadeen lam yakun ilaahu ilaahay maaha liyakfira lahum midin dembi dhaafaya walaa liyahdiyahum sabiila dariiqna ku hanuunin maayo culimada leh laga aqbali maayo toobada aayadday dariishanayaan laakiin toobadda laga aqbaliya aayaddu isma diidayaan kanaan ilaahay u dembi dhaafin dariiqna ku hanuuninayn waa mid intuu ridoobay aan dib soo noqon wuu ridoobay wuu ridoobay wuu ridoobay markii dambe laga soo noqona waa fogaada laakiin hadduu toobad keeno aayadda kama micinaysa moogti kaa lagama hadlayo waa ka aqbalaya ilaahay subxaana wa maxaa looga aqbali waayey munaafiqan iyo kuwa la midka ah liannahu sababtu waa tan lam yubdi yacni si cad oo daahira umuu sheegin min iimaanihi iimaankiisa iimaankan uu sheegan ile imankan diinta soo galay kama duwana sheegashada kii hore kii hore so marka hore islaam baan hay ma odhan wax ka duwan markaa idhaarsaday ma jirte waa islaam masheegashadii foojariga ahayd oo hore oo kale buu ku jiraa lannahu lam waxaa markaasi cayaan daahir u sheegay min iimaanihi iimaankiisa alladii zacam uu ku addaconayo inuu iminka la yimid soo gala islaamnimada ila ladii kii waxaan ahay muu muujisan kee adaaca ee adhaara oo macnaha uu dahaariyo weliba uu nashriyo dadka ku dhex faafiyey min lisaani carabka oo keliya ka sheegtay iyadoon caqiido qalbigii jirin mar horebe wixii uu sheegtay buu iminkana wada ila ladinkii waxaan ahaynba muu muujisan adaaca uu muujiyey bilisaani carabkiisa horuu waa shahaatay ashahaado ka badan ma samayn haddana wuxuu leeya waan ashahaado tiwuu wadaa awalba u gaalka ku ahaa isagoo been ka sheegaya ka mulxidin sida aan baxay la midtay looga aqbarayn kamaa laa yuqbal mulxid iimaan mulxid mulxid ma iimaankiisa lama aqbaliyo toobadiisa ilxaad baa laga keena waa mayl leexasha cuduul can shay shayga laga leexdo malaaxida wadartooda noqonaysa waayo waa kuwa ilaahay jiritaankiisa diidan ama caaya allah nebiga iyo ambiyada caaya calayhi cala nabi salaatu wasalaa soomaalida intee malaaxidaa marka intee malaaxidaa ciidda ka weyn waxbaa boqolkiiba boqolkood ohan jirtay subxaan allah ilaahay dadka ku badbaadinayo waa u jacaynin allah bakaadso maxaa weeyaan markaasi ama jiritaan ilaahay diidan amaba iskaga maydhanaya cayda iyo aflagaadada alle iyo markaa mursab iyo cidoolku wasaaxiratin buu qoray laakiin kutubta qaar waka saaxirin bay qoraysaa waxaa kaloo lamida saaxirka aan si la aqbalaynin wasaaxiratin nin iyo gabarh markii noqda laba nin oo bima yakfur bisixri sixir kufrigeeda sixirka horta waa gaalnimo laakiin sixirka waa maxay sixirku qof madawo adeegsay iyo dhilaan qofkan uu mansuuq kaga dhigaya oo caqliga kaga kaxaynayo hadduu taa adeegsaday dhirta ah ooma qofka caqliga kaga lumiyo ama gabadhiisa uu kaga fadhiisiyo waa arrin macsiyo oo oo xaaraan ah sixirkaasi laakiin hadduu jin iyo balaaye iyo fal kale adeegsado waa gaal saddexda madaba isku waafaqsany tafsiir shaafici baa gelinaya saddexda madaba kale waxay leeyin waa gaal waa dib saaxirka rag iyo dumar mid dun doona ha noqdo isaguna saas iyaguna markaas culamaduna ay yidhaahdeen saaxir waa kuma markaa sixirka waxaa la cazaay wa ruqa wa curqa wax intaa meel la gurgunto dabeedna wax lagu akriyo qalbiga bini aadamka iyo badankiisa indhihiisa iyo dhagihiisa iyo naftiisa iyo dareenkiisana intaba markaa bay ku leeda rag iyo dumarka isqabalaba ay ku kaleediyaan markay qaarna way isku jeclaysayaan say doona bay yidhaahdaan waxayna soo culimadu aayadka qur-aanka baa ka farsooma walaakina ku sugnaanaya lagu soo saarayaa qultu waxaan markaa leeyahay bui sheekhu bal intaynan qultidaa gaadhin waqtigaa inaga dhacayn dib noqon waqiila waxaa la yidhi kuwaha aan la aqbalayn iyo toobadooda waxay tahay fi duruusi waxaa laga yidhi kooxahaanu soo sheegnay faraha badan sanaadada iyo kuwa malaaxidada ee sanaadiqada munaafiqiinta ah dawaa'ifi iyo kooxihii kale ee dhan oo almunaafiqa munaafiqiinta ah iyo wa kulli daacin mid kasta oo daaciyo baaqayo libtidaacin bidca samaystay ku baaqaya mid u talo maxkamadda islaamka inta la geliyo baa madaxa loo dheeraynaya kaman ayaa markaa la mida isagana aan la aqbalaynin towbadiisa takarara noqnoqday naftigu gelintiisa uu gelinaya diinta islaamka iyo islaamyadiisa kaana laa yuqbal loomaan balo towbadiisa islaamyadu sheeganayo liannahu lam yudwaan oo markaasi caddaynin oo daahirinin min iimaani xagga iimaankiisaba kama caddayn ila ladii sheegi waxaan ahayna daaca waafiyo daahirsaday milisaani ka daahirsadayba hadda ka hor intii been tahay markii hore ayuu iilka ku celinaya ka mulxidin waxaa la mid a kaan iimaankiisa la aqbalaynin mulxidka ilaahay jiritaankiisa diidan ama caayaya lama aqbalo toobadooda waxaan toobadooda lama aqbalayo wasaaxira kullu saaxin wasaaxira iyo nin iyo gabar kasta wax sixraan calaa niyaatihim adduunyada waa la dilayaa macnaha towbadoodana lama dhegaysanayo haddii laakiin ay daacadmo towbadu ka tahay wahum iyagu calaa niyaatihim niyaddooda ku sugnaanayaan fi laakhira aakhira niyadoodii bay ku sugnaanayaan macnaheedu waa maxay waxa weeyaan haddii daacad ahayd ilaahi subxana wa tacala islaamnimadu waa u qiraya waana ku badbaadinaya islaamnadu waa ku badbaaday allah subxaana wa tacaala wbilahi tacala towxiid subxaana wa maxamed laa ilaha illa huwa rasuulillah